رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usallimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana noogu soo dembaysay u qiyaamkii iyo istaaggii nebiga uu dacwada u istaagay sala allahu calayhi wasalam alraciilu alwal raciishii koowaad ayaanu gelaynaa kooxdii ugu horreysay ee islaamnimada qaadatee soo gashay falammaa markii bada'a uu bilaabay annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu bilaabay dacwatahu dacwadiisii inuu bal dacwada dadka gaarsiiya markuu bilaabay baadara waxaa u degdegay ila iimaani iimaanka xaggiisa oo bihi nebiga la rumeeyo cadadun tiro ayaa markaa u degdegtay oo miman ka mid ah kataba allaahu ilaahay uu u qoray lahu manka assabaqa ila alsacaadati waalkhayr sabqiga iyo u hormaritaanka iyo u dhaqitaanka loo dhaqo macnaha loo degdegaa loola jeedaa dadkii ilaahay uu u qoray subxaanahu wa tacaala inay sacaadada iyo khayrka u degdegaan ayaa markaa u degdegay wa kaanat waxay ahayd awaluhum kuwooda ugu horeeya cala aliطlaaqi sida itlaaqa ah itlaaq macnaha waxaa loola jeedaa duuduub ahaan si duuduuban oo aan kala baxbaxsi lahayn waxaa u horeeyey ummu lmu'miniin ama ummi almu'miniin mu'miniinta hooyadood khadiijata binti khuwaylid ayaa u horaysay dadkii soo islaamay macnaha itlaaq waxaa loola jeeda haddii la wada duuduubo marbaa waxaa dhici karta in la dhaho waxaa u horreeyey abuubakar waxaa u horeeyey cali marka waa la kala qaadqaadayaa rag waxaa u horreeyey abuubakar iyaal waxaa u horeeyey ee waxaa u horeeyey cali adoon waxaa u horeeyey zayd saasaa loo kala qaadqaadayaa laakiin itlaaq ahaan iyo jumlu dadkii ugu horeeyey ee nebiga rumeeyey mu'miniinta hooyadood khadiija binti khuwaylad bay ahayd radia allaahu tacaala <clears throat> ilaaha sarreeya ha ka raadi noqda canhaa xaggeedii wa kaanat waxay ahayd qad calimad mid ogaatay waxay ogaatay albishaaraata bishaarooyinkii bishaarooyinkii ayay horay u ogaatay wasamicad waxay maqashay wa samicad waxay maqashay can ilirhaasaati irhaasaadkii waa bogoldhigi amase waa horudhaci ayay markaa maqashay wax allaala wixii horudhac ahaa ee nebinimada bilowgeeda waa basarad waxay aragtay malaamixa anubuwati nebinimada nebinimada malaamixdeeda malaamix macnaha waxaa loola jeedaa ee macaansiga la macaansado nebinimada tiina way aragtay washaahadad waxay shaahiday oo ay ogaatay oy goobjoog ka ahayd tabaashiira risaalati risaalada bilowgeeda watawaqacad waxay sugatay watawaqacad waxay sugatay oo ay tawaqucday an yakuuna inuu noqon doono ama uu ahaanayo rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam waxay tawaqucday oo ay sugatay khadiijo an yakuuna inuu yahay muxamed rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay inuu yahay ay markaa sugatay ee khadiijo sababtu waxay tahay arrimooyin fara badan uu ku saaciday ayaa markaa jiray wa tawaqacad waxay sugatay an yakuuna inuu yahay rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay huwa asaga nebiya haadihi alumma nebiga ummadda ama ummaddan ee tan ah nebigoodii inuu markaa yahay uma intaa ka bacdi ta'akada waxaa u adkaaday oo u xoogaystay laha ayada min xadiidi waraqa waraqa hadalkiisii ana aladii midka nasala degay fii xiraa godka xira ku soo degay huwa jibriilu calayhi asalaam inuu jibriil ahaa nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wa ana aladii midka jaa'a uu la yimid bihi kaana huwa asagu waxyu nubuwati nebinimada waxyigeedii inuu yahay waxaa jibriil uu u keenayna nebinimada waxyigiisii inuu yahay uma intaa ka bacdi shaahadad waxay aragtay binafsihaa nafsadeeda waa qadiije maa wixii mara bihi uu la soo maray annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam cinda nusuuli wali mudafir markii mudafir awalkeedii ay soo degaysay agteeda wixii markaa la soo maray fa kaana min abiici dabiicaddu waxay ahayd sida dabiicaddu ay tahay an takuuna inay noqoto marka hiya ayadu awala almu'miniina mu'miniinta midda ugu horaysa wabaadara waa degdegay annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u degdegay ee uu xaggiisii aaday ilaa sadiiqihi saaxiibkiisii alxamiimi ee u dhowaa xamiimka waa saaxiibka aad loo jecel yahay ee markaa kuugu dhow abibakrin sidiiq ahaa radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee liyukhbirahu sow ugu sheego abuubakar nebiga bimaa akramahu allaahu wuxuu ilaahay ku karaameeyey bihi asaga oo min alnubuwati nebinimo iyo waalrisaalati risaalo markaa ah nebinimo iyo risaalo ah wayadacuwahu e, iyo inuu ugu yeero ila aliimaani rumayn bihi risaalada iyo nebinimadaa la rumeeyo fa aamana waa rumeeyey abuubakarna bihi rasuulka ayuu rumeeyey ama risaaladii iyo dacwadii duuna taradudin ka noqnoqosho la'aan walaa macnaha ka noqnoqosho la'aan walaa talacthumin iyo talacum macnaha macnaha qofka inuu wixii ka sii daaho asagoon taradudin oo aan ka noqnoqonin walaa talacthumin iyo asagoo hakasho aan gelinin cagajiidna uusan markaa ahayn wa asraca wuu degdegay ila tasdiiqi rumayn buu u degdegay washahida wuxuu qiray abuu bakar shahaadat alxaqi shahaadadii iyo kelimadii xaqa ahayd waa tawxiidka fa kaana abuu bakar wuxuu noqday awala man qofkii ugu horeeyey aamana rumeeyey bihi rasuulka cala aliطlaaqi si itlaaq ah macnaha itlaaq waasaan soo tilmaannayoo macnaha waxaa loola jeedaa si duuduub ahaan marna abuu bakar baa la yidhaahdaa marna khadiija la yidhaahdaa ow amase min alrijaali waa xagga ragga oo khadiija itlaaq noqonaysa ama dumar qofkii ugu horreeyey ama rumayn ahaan dhanba abibakar marka wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeyey oo rijaasha markaa rumeeyey wa kaana abubakar wuxuu ahaa asqara mid ka yar minhu rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam bisanatayni laba sano abuubakar laba sano ayuu nebigu ka yaraayo nebigu hadduu markaa afartan jir ahaa abuubakar wuxuu noqonayaa siddeed iyo soddon sano wa sadiiqan saaxiib ayuu lahu u ahaa mundu laga soo bilaabo cahdin qadiim wakhti hore wakhti hore soo bilowgiisa laga soo bilaabo ayay saaxiib ahaayeen caarifan buu ahaa abuubakar waayee mid yaqaana bisirihi nebiga sirtiisa waxa u qarsoon iyo wa calaaniyatihi waxa uu u muuqdo labadaba sirtiisa iyo calaaniyigiisaba wuu la socday nin run badan been aan lagu tuhmayn hadalkiisa la qaadan karo inuu ahaa buu ogaa fa kaana iimaanuhu iimaankiisa waa abuubkare wuxuu ahaa acdala shaahidin markhaati kan ugu cadaaladsan calaa sidqihi nebiga runtiisa sala allahu calayh wasalam markhaati dambe maba u raadininba markhaatiga ugu horeeya ee ugu cadaaladsan ee uu ku rumeeyey waxay ahayd ee nebigu ruglow ahaa oo hadal been ahba aan markaa laga filanaynin wamin awali man dadkii ugu horreeyey aamana rumeeyey bihi rasuulka cali bni abi taalib buu ahaa haddana radia allaahu canhu kaana wuxuu ahaa cali taxta kafaalatihi kafaaladiisa hoosteeda nebiga kafaaladiisa sala allahu calayhi wasalam buu ku hoos noolaa oo cali waxaa wakiil iyo kafaalo ka ahaa oo korin jiray waa rasuulka muqiiman kii ku neg ayuu ahaa cindahu rasuulka agtiisa yudcimuhu wuu quudin jiray wayasqiihi wuu waraabin jiray wa yaquumu wuxuu u istaagi jiray rasuulka biamrihi cali arrimihiisoo dhan wax allaala wixii umuurihiisa ku saabsanna nebiga qaban jiro uu istaagi jiray li'anna maxaa yeelay qurayshan qoraysh ayaa asaabathum waxaa asiibtay majaacatun baahi abaar baa timid maalin maalmaha ka mid ah waa intii nebiga aan nebi laga dhigin sala allahu calayh wasalam majaaca asiibtay wa kaana abuu aalib waa cali aabbihiise abuu taalibna wuxuu ahaa muqillan mid xoolo yar kafiira alawlaadi ilmo badanna leh hadday hantidaadu yar tahay owlaaddaaduna ay badan tahay kadibna abaar ay timaado dhibkeeday markaa leedahay fa kafala alcabbaas cabbaas wuxuu ka soo kafaalo qaaduu ka soo waday walaalkii ee abi taalib ibnahu jacfaran wiilkiisii jacfar cabaas baa hal wiil ka soo kaxeeyey si xoogaa u fududaato wakafala alnabiyu nebigana wuxuu soo kafaalay uu soo waday asagana wa kafala alnabiyu nebigana wuxuu soo kafaalo qaaday radia allaahu canhu caliyan cali ninka lagu magacaabo cali ayuu asagana soo kaxeeyey fakaana wuxuu ahaa cali ama uu noqday ka axadi awlaadihi ilmihiisa mid ka mid ah oo kale ilaa an jaa'ad ilaa ay timid buu rasuulka gurigiisii ku noolaa cali annubuwata nebinimadii waqad naasaha asagoo u dhowaaday albuluuq qaangaar welina uusan qaangaarin laakiin qaangaar buu markaa u dhowaaday yuqaal waxaa la yidhaahdaa kaana cumuruhu cumrigiisa wakhtigaa cali wuxuu ahaa cashara siniin toban sano wa kaana wuxuu ahaa yatbacuhu mid u raaca nebiga cali fii kulli acmaalihi camaladiisa oo dhan nebiga howl walba ee uu qabanayo cali waa raaci jiray falammaa dacaahu markuu ugu yeedhay ila alislaami islaamnimada ee uu yidhi caliyow nebi baa alla iga dhigay risaale iyo waxyi io diin baan wadaaye islaam ajaaba ilayhi wa uu ajiibay calina wa huwa calina wuxuu noqday awalu man aamana bihi qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey oo min asibiyaani xagga carruurta ah ciyaal haddii la yidhaahdana cali baa u horreeyey wa min awali man aamana qofkii ugu horreeyey bihi rasuulka rumeeyey mowlaahu mowlihiisiibuu ahaa waa ninkii uu xoreeyey ee zayd ibnu xaarisa bin sharaaxiil alkalbiyi markaa ahaa magaciise zayd bin xaaris baa la odhan jiray bin sharaaxiil alkalbi kaana wuxuu ahaa qad usira mid la soo qafaalay ay ayaama aljaahiliyati wakhtigii jaahiliga ah ayaa la soo qafaalay wabiica waa la gaday marka faishtaraahu waxaa soo iibsaday xakiim bin xisaam ninka lagu magacaabo ilay ninkan mar allaala markii lasoo qafaalay suuqa cukaab ee makaa la keenay xakiim ibni xisaam oo khadiijo oo nebiga xaaskiisa eeddo ay u tahay ayaa markaa soo gatay xakiim ibni xisaam baa soo iibsaday wawahabahu wuxuu u hibeeyey uu siiyey licammatihi eeddi bni khadiija binti khuwayl ayuu mataqaanaa siiyey oo mar allaala markuu dhowr wiilbuu soo iibsadoo addoommoo yaryar ah markaasuu dhahay eeddu intaana soo iibsaday dhex gal qolka midkii ku cajibiya kala soo bax markaasay zayd la soo baxday fa wahabathu waxay u hibaysay khadiijana khadiijata lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alla ayay u hibaysay wa calima bihi abuuhu wa cammuhu wa calima waxaa ogaaday bihi zayd inuu maka joogo abuuhu aabbihi iyo wa cammuhu adeerkii adeerkii ayaa markaa ogaaday iyo aabbihii oo sababtu waxay tahay koox ayaa meeshii ay degganaayeen intay ka yimideen cumray u yimideen ama xaj ayagoo markaa xajinayo arrintooda saa ay tahay yay zayd arkeen zayd markay arkeen bay aad u fiiriyeen markay hubsadeen inuu asaga yahayna waxay u laabteen baa la yidhi qoomkoodii markaasay u sheegeen aabbihii markaasay u sheegeen aabbihii ayay markaa u sheegeen oo waxay dhaheen wiilkaagii ayaan meesha ku soo aragnay asaga iyo wiil nin la dhashay oo zaydna adeer u noqonayo oo aabbihii zayd walaalala ah ayaa marka yimid magaalada saa ayaa laga wadaa wacalima waxaa ogaaday bihi zayd inuu maka joogo abuuhu aabbihii iyo wa cammuhu adeertii fa jaa'aa way yimaadeen labadoodiiba ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa yimideen sala allahu calayh wasalam wa kallamaahu way la hadleen liyuxsina inuu u ixsaan iyo wanaag fale ilayhimaa labadooda fii fidaa'ihi canuga furitaankiisa canuga inay furtaan inuu ixsaan ugu sameeyo ay markaa ka codsadeen fadacaa rasuul allahi rasuulku wuxuu u wacay sala allahu calayhi wasalam zaydan wiilkii zayd ahaa wa khayarahu wuu khiyaar geliyey bayna an yadhaba inuu la baxo maca abiihi iyo wa cammihi adeerkiis iyo inuu raaco aabbihii macnaha aabbihii iyo adeerkii inuu raaco oo marka uu la tago ayuu rasuulku ku khiyaar geliyey iyo wa bayna an yabqa cindahu inuu rasuulka agtiisa baaqi ku noqdo inuu nebiga agtiisa joogo sala allahu calayh wasalam maxay tahay iyo inuu aabbihii iyo adeerkii raaco weli waxaa la tilmaamaa inuu rasuulku yidhi sala alla calayh wasalam ee wiilkan ayaan wacayaa waan khiyaar gelinayaa waxaan leeyahay aabbaha iyo adeerkaa miyaad raacaysaa mase anaad ila joogaysaa hadduu i doorto uu dhaho adaankula jooga qasbi maayo wuu ila joogayaa hadduuse dhaho aabbahay iyo adeerkeeyaan raaca waa idinku daraa shilina idinka qaadan maayo ka warrama arrintaa wallahi waad garsoortay bay dhaheen cadaalad baad markaa samaysay iyo wax wanaagsan sidaa darteed waayo markuu rasuulku u wacay uu u yeeray zayd fa dacaa rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam zayda zayd ayuu u wacay wakhayarahu wuu khiyaar geliyey bayna an yadhaba inuu la tago maca abiihi iyo wa cammihi aabbihii iyo adeerkii iyo wa bayna an yabqa cindahu inuu agtiisa ku baaqi noqdo fakhtaarahu wuxuu doortay zaydna nebiga ayuu ka doortay calayhimaa labadooda dushood waa aabbihii iyo adeerkii wuxuu ka doortay inuu rasuulka la joogo wa cindaidin wakhtigaa agteeda wakhtigaa ayuu dahaba wuu la soo tegay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam zayd ayaa intuu soo waday wuxuu keenay ila almala'i koox oo min qurayshin quraysh markaa ka mid ah wa qaala wuxuu dhahay nebiga ishhaduu markhaati ka noqda anna haadaa midkani ibni canugaygii inuu yahay aabbihii iyo adeerkii way maqlaayaan meeshay joogaan markaasay yidhi rasuulka alleh intuu meeshii keenay wuxuu u tilmaamayaa canuga inuusan addoonsanaynin markaasuu yidhi markhaati iiga noqda anna haada midkan zayd ah ibnii inuu canugaygii yahay waaritan idhaxlaaya aniguu idhaxlayaa buu yidhi wa mawruuhan anigana aan dhaxlaayo ilmo aan isdhaxlayna wiil io aabbi oo isdhaxlaya inaan nahay taa markhaati ka sameeya islaamka ka hor waa la oggolaa qofkaad soo korsato iyo qofkaad dhahda ciynkeedaa kale aad ka dhigta xataa haddaadan dhalin magacaagaa looguga ijiray laakiin islaamka arrinta buriye markii damboo waxaa soo degtay idcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah fa in lam taclamuu aabaa'ahum fa faikhwaanukum fi ddiin wamawaaliikum saasaa markaa soo degtay laakiin marka hore way jirtay wadaalika arrintaasi in laysdhaxloo cunug aadan dhalin haddaad soo korisa aad magacaaga uu qaadan kara waxay ahayd qabla nubuwati nebinimada ka hor fa kaana wuxuu ahaa zaydna yudcaa mid loogu yeedho zayd ibni muxamed ayaa la dhihi jiray xataa jaa'a alislaam ilaa islaamkii uu yimid wa abtala wuu buriyey attabanii sheegashada ayuu buriyey wiilka yeelasho iyo cunug aadan dhahay inaad wiil ka dhigato islaamku markaa wuu diiday fa duciya waxaa loo bixiyey oo loogu magactaroo loogu wici jiray zayd bin xaarifa haaulaa'i kuwa alarbacatu ee afarta ah kulluhum dhammaantood aslamuu way islaameen fii yowmin waaxidin hal maalin keliya islaameen yowma maalintiibay islaameen umira la amray rasuula allahi sala allahu calayh wasalam bilindaari inuu dadka u digo halkii maalin ee yaa ayuhalmudathir qum faandir ay soo degtay yay markaa islaameen wa qaama bidacwati ila allahi oo wa qaamuu wuu istaagay nebiga bidacwati ila allaahi inuu ilaahay jidkiisa dadka ugu waco waqad qiila waxaa la yidhi can kulli waaxidin mid kasta oo minhum afartooda ka mid ah innahu awalu man aslama waa qofkii ugu horreeyey islaamay saana markaa waa la yidhaahdaa uma intaa kadibna nashita wuu istaagay awalu man aslama uma intaa ka bacdi nashita waxaa u istaagay lidacwati wicitaanka ilallaahi ilaahay diinkiisa dadka loogu waco intaa kadib waxaa u istaagoo u kacay abubakar radia allaahu canhu isla markii abubakar uu islaamay maba fadhiisaninba shaqadii dacwada ayuu qabtoo wuxuu u istaagay inuu dadka diinka ugu waco radia allaahu canhu wasaara wuxuu noqday abubakar assaacid alaymani cududiisii midigeed ama garabkiisii gacantiisii midigta ah ee lilnebi nebiga sal allah calayh wasalam gacanta midigtee nebiga ayuu noqday fii muhimmati risaalatihi risaaladiisa gudashadeeda wa kaana abuu bakar wuxuu ahaa rajulan nin cafiifan dhowrsan nin cafiif ah ayuu ahaa ma'lafan ma'laf ah macnaha loo soo dumo ayuu ahaa idan qofku markuu nin wanaagsan yahay dadkoo dhan baa u yimaada dadkoo dhan ayaa markaa u imaanaya ma'lafan buu ahaa mid loo soo dhowaado agtiisa la fadhiisto muxababan la jecel yahay sahlan sahmid badan kariiman wanaagsan jawaaban gacan furan oo deeqsi ah buu ahaa mucadiman la weyneeyo dadku aad bay u tacdiimin jireen abuubakar qofku markuu sifaadkaa leeyahay wuu daaci noqon karaa idan hadduusan sifaadyadaa lahaan lahayn qof hadalka yeli lahaa ma jiro waxyaabaha saaciday abuubakar inay dadku rumeeyaan hadalkiisana ay qaataan waa tilmaamaha wan wanaagsan mucadaman buu ahaa mid la weyneeyo aclamannaasi dadka midka ugu aqoonshaha badan buu ahaa biansaabi alcarabi carab nasabyaalkeeda abtiriskana aad buu u yaqiinay inta loo yimaadaa la weydiin jiray iyo wa akhbaariha akhbaartaba yaqsuduhu rijaala qowmihi yaqsaduhu way u soo qasdi jireen rijaala qowmihi qoomkiisa raggooda likhuluqihi dabeecadiisa wa macruufihi wanaagiisa wa cilmihi cilmigiisa wa fadlihi fadligiisa wa tijaaratihi ganacsigiisa wa juudihi saqinimadiisa wa xusna mucaamalatihi dhaqan wanaaggiisii wa majaalisatihi majaalistiisa intaasoo dhanba intaasoo dhan bay meesha uu joogo ayuu imaan jireen fadaca wuxuu ugu yeeray ila alislaami islaamku wuxuu ugu wacahay abubakar man tawasana qofkuu ku tilmaansado ama man ruuxii tawasana ay ka soo muuqato ama ku sifaysan fiihi asaga alkhayru khayr oo wawafiqa bihi uu ku kalsoon yahay oo min qowmihi qoomkiisa ah fa ajaabahu waxaa soo ajiibay jamac koox oo min fudalaa'i nnaasi dadka kuwa ugu fiicfiican ka mid ahaa fii muqadamatihim kuwa ugu horreeya dadka abuubakar uu soo islaamiyey oo hadalkiisa yeelayna waxaa ugu horreeyey cuhmaan ibnu cafaan al umowiy wazubayr ibn alcawaam الأسدي reer أسدي ahaa wa cabdiraxmaan ibni cawf alzuhri wa sacd ibn abi waqaas oo asagana reer zuhri ah wa talxat ibni cubaydillaah oo reer tiimi ahaa bayana lahum abuu bakar wuxuu u caddeeyey radia allaahu canhu alislaam wa aataa bihim wuxuu ula yimid uu u soo kaxeeyey ila alnabiyi sala allahu calayh wasalam fa aslamuu jamiican way islaameen uma intaa ka bacdi waxaa ku soo xigay haa'ulaa'i kuwa kadibna amiina haadihi alumma ummaddan ee kan ah amiinkooda waa abuu cubaydata caamir bnu jaraax wa abuu salama bin cabdilasad waimra'atahu naagtiisa umu salama waalarqam ibnu alarqam wa cuhmaan ibnu madcuun iyo wa akhawaahu labadiisa walaal waa qudaami cabdullaahi oo ibna madcuun uu dhalay labadaba wa cubaydat ibn alxaarif ibn almuطalib baa ku xigay bin cabdilmanaaf wa saciid ibnu zayd bin camr bin nufayl iyo wamraatu naagtiisa faadima bint alkhitaab oo ukhti cumar ibn khadaab walaashii ahayd wa khabaab ibnularad baa ku xigay wa jacfar ibni abi taalib iyo naagtiisa asma binti cumays wa khaalid bin saciid bin alcaas iyo naagtiisa umaynata binti khalaf uma akhuuhu walaalkii baa ku xigay camar ibni saciid ibnulcaas ahaa wa xaadib bin alxaarif iyo naagtiisii faadima binti almujallil wa akhuuhu iyo walaalkii khataab bin alxaarif xaaskiisa fuhayka intaa kadib waxaa ku soo xigay waalmuطalib ibnu azar iyo xaaskiisa ramla binti abi cawf wa nucaym bin cabdulaahi bin usayd annixaam ayaa isagana ku xigay haaulaa'i kulluhum intaasoo dhanna qurayshiyuun bay ahaayeen min butuunin jilibyo iyo walakhfaa'i butuunin iyo walakhfaad akhfaad macnaha jilibyo iyo qabiilooyin shataa kala duduwan oo min qurayshin quraysh ah bay ka dhasheen oo min asaabiqiin kuwii tegey alwaliina ee ugu horreeyey ila alislaami islaamka oo min hayri quraysh aan quraysh ahayn intaa waa intii quraysh ahayd laakiin intaan quraysh ahayn ee ugu horhoreeyey rasuulka raacitaankiisana waxaa ka mid ahaa cabdullaahi bni mascuud alhudayliy lagu magacaabo wa mascuud bin rabiicata alqaariy wa cabdullaahi bni jaxshin iyo wa akhuuhu abu axmed bin jaxshin wa suhayb bin sanaan arrumi wa camaar ibnu yaasir alcanasiy wa abuuhu yaasir aabbihii yaasir iyo wa ummuhu hooyadii sumaya kuwaana way rumeeyeen markii hore wa caamir ibnu fuhayr baa ka mid ahaa wa minman sabaqa ila alislaami dadkii u soo hormaray ee u soo horeeyey islaamka xaggiisa oo min annisaa'i xagga haweenka min hayri man taqadama oo aan ahayn dadkii noo soo hormaray dikruhunna sheegitaankooda dumarkii horay aan u soo sheegnayna aan ahayn waxaa ugu horreeyey oo mu'ayman islaamta lagu magacaabo waa barakat alxabashiy waa mawlaatu rasuulillaahi naagtuu nebigu xoreeyey waxaadanathu bay ahayd naagtii xanaanayn jirtay nebiga wa ummulfadli baa ka mid ahayd waa lubaabata alkubraa binti alxaarif alhilaaliy oo zawji cabaas bin cabdilmualib zawjadiisa markaa ahayd cabbaas ibni cabdilmualib waa umufadl waa cabdulahi bni cabbaas hooyadii wa asmaa binti abi bakrin asidiiq radia allaahu canh intaba ilaahay ha ka raadi noqdee intaasoo dhan rabbi ha ka raadi noqda waqad curif waxaa loo aqoonsaday haaulaa'i kuwa alaqdamuuna dadkii ugu horhoreeyey wamin aslama macahum alaqdamuuna iyo waman aslama intii soo islaamtay macahum ayagala jirkooda waxaa loogu aqoonsadoo loogu magac daray bilaqabin laqab ama naanays ama magaca alsaabiqiina alwaliin saabiquuna alawaliin baa loogu magac daray wayadhur waxaa soo daahiray bacda tatabucin raacraacitaan iyo alistiqraa'i sugid la soo sugtay kadib anna cadadan tiro man qiila fiihi loo yirihii ka mid ahaayeen innahu qadiimu lislaami waa islaamka kuwii qadiimka ahaa aw qiila fiihi ama waxaa la yidhi innahu min alsaabiqiina alawaliin waa saabiqiintii ugu horaysay yasilu waxay gaarayeen tiradooda ilaa miatin waalaaiina saxaabiyan boqol iyo soddon saxaabi taqriiban qiyaas ahaan taqariib boqol iyo soddon saxaabi ayay ahaayeen yasilu ilaa mia waalaaiina saxaabiyan taqriiban laakiin laakiinse laa yacad lama yaqaano oo lama yaqaano tirada dhabta ah waa bidabti si sax ah looma yaqaano annahum ayagu kulluhum dhammaantood aslamuu way islaameen qabla alhijra hijradii ay qabla aljahri bidacwa qabla aljahri biddacwati intaan dacwada loogu dawaaqin korna loogu qaadin aw ta'akhuri islaamin ama islaamka ta'akhurkiisa ow amase ta'ahur islaami bacdihim qaarkoodna inuu islaamkoodii ta'ahuray dibna uu u dhacay ila aljahri bihaa ilaa dacwada lala jahray ilaa dacwad markaa kor loo qaaday yay qaarna dib dhaceen qaarna intaan dacwada lala jahrin oo ay sirta ahayd ayaa la qarinayay ayay markaas soo islaameen laakiin si xaqiiqo ah ma u sugna boqol iyo soddon inay ahaayeen laakiin waa taqriib iyo tiro markaa lasoo soo dhoweeyo cibaadatalmu'miniin baanu geli doonaa iyo tarbiyadii muslimiinta lagu haayey markuu waxyigu soo degayey wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam